rab اlcaalamiin wsl اllah wslm wbaaraka cla nabiyina mxamadi wcla alih wasxaabihi ajmaciin wbacd qaala muxamadu huwa bnu malikin axmadu rab اllaha khayra malikin maanta oo taariikhda islaamka ay tahay labaatan iyo shan bishii shwaal sanadka kun afar boqol soddon iyo kow waxaan bilaabaynaa manduumada loo yaqaano alkhulaasa alfiyatu bnu maalikna dadka qaar ay u yaqaanaan naxwo iyo sarfina ka wada kooban intaanan bilaabin muqadamo yar sheekhii iska lahaa manduumada iyo manduumada qaabkay u hadli sheekha iskale manduumada magaciisoo dhammaystiran waxaa la yidhaahdaa maxamed binu cabdillaahi binu maalik kunyadiisana waa abu cabdillaahi laqabkiina waa jamaaluddiin wuxuu ka mid ahaa culammadii qarnigii toddobaad noolayd wuxuu dhashay qarnigii shanaad dabayaaqadii ama ee qarnigii lixaad dabayaaqadii ama qarnigii toddobaad bilowgii waxaa la sheegaa inuu dhashay lix boqol taariikhdu markay ahayd hijriga ama wax yar ka hore wuxuuna dhintay boqol toddobaatan iyo laba taariikhdu markay ahayd ama waxoogaa kadib sanadkiisa waxaa lagu sheegaa inuu ahaa toddobaatan iyo shan sano ilaa toddobaatan iyo laba sano inta u dhexayso wuxuu ku dhashay dhulkii loo aqooni jiray ondolos andalas ama undulus labadaba waa la sheegaa dhulka ayuu ku dhashay magaalo jayaana la yidhaahdo magaceeda jayaana oo yada la shido ondolosna ka tirsan maantana sbein loo yaqaano waagii islaamka uu haystay xukumayey ayuu ku dhashay kadib uu ka soo tagay wuxuu yimi dimishqi dimishqa ayaa xayaatadiisii intii dambe uu joogi jiray dambaysadiina uu ku dhintay mualafaad badan ayuu leeyahay imaam ayuu wuxuu ku ahaa carabiyada min imaamatihi waxaa ka mid ahaa kitaabka jawhar saxaax ayuu taalacday min awalihi ilaa aakhirihi saddex kelimaan ka faa'iidaystay buu yidhi inta kale min maxfuudaatihi bay ka mid ahaayeen waxyaabuhu xifdisnaa saddex kelima ayaa igu cusboonaadoon ka faa'iidaystay waad garan kartaa kitaabka luqada ah intaa la eg ninka wada xifdisnaa nadmiga iyo nasrigana waa isugu bay u ahaayeenoo waa u sahlanaayeen kutubta uu leeyahay in badan waa nadmi qaar badan oo nasrigana waa leeyahay kutubtiisa nadmiga waxaa ka mid ah kitaab alkaafiyatu shaafiya loo yaqaano oo magacaasu u bixiyey toddoba boqol iyo konton bayd weeye naxwo iyo sarfi ayay ka koobnayd manduumadaasuu khulaaseeyey oo alifiyadani ku khulaaseeyey dabayaaqada kitaabkana waxaan ku arki doonnaa axsaa min alkaafiyati alkhulaasa buu dhihi kaafiyada intii khaaliska ahayd ayuu kitaabkani koobay oo waa kaafiyadiiyuu soo ikhtisaariyuu soo gaabiyey mualafaadkiisa waxaa ka mid a ah kitaab tasiil la yidhaahdo eh, tasiilu lfawaa'id aad u faa'iido badan isna naxwo ah waxaa ka mid ah kitaab atawdiix fii ciraabi mushkilaati albukhaari laba mujallad ah bukhaariga ee eh, axaadiida waxoogaa yar adag ee mushkilaadka ayuu ku icraabay laba mujalladna weeye kutub badan ayuu lahaa eh, naxwada kelina ma ahayne culumta kalena waa yaqaane waxaa la sheegaa madrasadiisa albaabkeeda intuu u soo baxaa inuu dihi jiray cilmulxadiid yaa raba cilmu tafsiir yaa raba carabi yaa doonaya wax aqbala markuu waayo iska noqon jiray intuu noolaa in badan lagama faa'iidaysanin manduumaadkaa uu tiriyey mooye ama mu'allafaadkaa uu qoray mooye markuu dhintay kadib ayaa ilaah qabuul siiyey kutubtiisii iyay muslimiinta si fiican u qaabileen way akhristeen waa la sharxay qaar waa la ikhtisaariyey qaar waa la xaashiyeeyey waa la badiyey oo wuxuu ilaah qabuul siiyey bacda mowtihi min talaamidihi waxaa ka midoo la sheegaa imaamu nawowi raxmat ullaahi calayhi dimishqay wada joogeen isku waqtina way ahaayeen manduumadan markuu nadminayey dimishquu ku nadmiyey imaamu nawowi min talaamidii ibnu maalik ayuu ka mid ahaa xataa waxaa la yidhaahdaa baabulmubtada'i walkhabari markuu waday isla markaana uu ka hadlaya nakiro inayan noqonaynin mubtada ilaa bimusawiq yaa waxaa ka mid ah walaa yajuusu libtidaa binakira maa lam tufid ka cinda zaydin namira wa hal fatan fiikum famaa khilun lana wa rajulun min alkiraami cindana wa rajulun min alkiraami cindana imaamu nawowi u wadaayiyay yidhaahdaan oo talaamiiddiisa ka mid ahaa imaamu nawowi inuu talaamiiddiisa ka mid yahay ayaana fakhri iyo faan ugu filan oo ragga wax ka faa'iidaysta uu ka mid yahay alxaasil ee taariikhdii soo gaaban intaa ayaan uga baxaynaa manduumadani wuxuu ku ikhtisaariyey sidaan sheegnay kitaabkiisa alkaafiyatu shaafiya wuu bixiyey ibnulxaajib sheekh la dhihi jiro asaga ka horreeyey ayaa wuxuu lahaa kitaab alkaafiya la yidhaahdo naxwo ah mid kaloo ashaafiya la yidhaahdo sarfiina wuu lahaa waxay yidhaahdaan labadii kitaab magacooda intuu soo qaaday alkaafiyatu shaafiya yaa labadii fanni iyo labada kitaab ka kala hadlayay inuu isku daray baydna wuu ka dhigay kadibna manduumadani ayuu ku ikhtisaariyey manduumadani sida uu sheegi doonaba naxwo iyo sarfi intoodii muhimka ahayd ayuu ku koobay oo ruuxa si fiican u fahmaa way ku filan tahay laakiin dacfi iyo dhibaato wuxuu ka yimi maadaama saddex kunoo bayd uu ikhtisaariyey wax ku dhow manduumadii waxay u ekaatay laqsi way adkaatay waxaa laga yaabaa hadal yaroo gaaban inuu ku talagalo macno badan inuu ku uruuriyo uruurintaasina waxay keentay ruuxia inuu u baahdo baxi badan iyo raadin macnaheeda fahamkuu fahmi lahaa marka waxoogaagaasaa jira laakiin a'immadii ka dambaysay ayaa si fiican u furfuray oo sharxay shuraaxda alifyada sharaxdayna waa fara badan yihiin waxaa ka mid mida ah wiilkiisa badrudiin kitaab asharqiba loo yaqaano ayuu leeyahay uu ku sharxay imaamu suyuuti ayaa ka mid oo sharxay waxaa ka mid mida ah ibnu hishaamkii qadriga lahaa laba kitaab buu ku leeyahay kitaab awdaxulmasaalik ilaa alfiyat ibni maalik uu u bixiyey waa alfiyadiioo nadmiga uu ka daayey uu ka furfuray alfiyadiioo nasriga ayuu sameeyey waxaa kale kitaab kaloo wuxuu leeyahay sharxu alfiyada uu ku sharxay oo uu bixiyey rafcu lkhasaasa can quraa'i alkhulaasa afar mujallada ragga sharxay waxaa ka mid ah weliba shuraaxda ugu fiican ibnu caqiil bahaauddiin ibnu caqiil ayaa sharxay sharx aad ugu wanaagsan oo qiimo badan weeye sharaxaasi xawaashi badanna waa la saaray waxaa ka mid ah alashmuuni sharax buu leeyahay sabaanna uu xaashiya saaray shuraax badan ayuu leeyahay waxaa ka mid ah ragga sharxay alimaamu shaatibi ee muwaafaqaadka lahaa ee caalimka suuliga ayaa wuxuu ku leeyahay sharax weynoo mushab ah toban mujalada sagaal mujallad iyo hal mujalladoo fahrasa asagoo ah ayaa la daabacay waqti dhow umulqura lagu daabacay toban mujallad waa sharax musham ah adigu waa yar yahay aad looma helo laakiin baqiyaa jirtaa weli waa la helaa sucuudiga waxaad moodaa inuu kasii yaraaday oo aad aan loo helin laakiin masar iyo meelaha ayaa xoogaa lagu sheeg sheegsheegaayo laga helaa waa sharx aadu fiican si fiican ayaa loogu adeegay eh, manduumadani si fiicanna waa loo furfuray wixii doonaya inuu bartana waa u sahlan tahay insha allah qaabkaanu akhrin doonno badin iyo yareyn bay u dhaxayni doontaa kun bayd weeye kun baydna waxoogaa waa yar fara badan tahay haddii la eego aad haddii loo yaray waqtigana waa yaryahayo muddo gaaban iyo usbuucioo laga yaabo saddex maalmood iyo afar maalmood waxsaas in la aqriyo dee aad looma yarayn karayo aadna haddi looma badin karayo wixii in la bartaa la doonayaa markaa wasad dhexdhexaad ayaan ka dhigi doonna cashirka hadduusan adkayn oo cashir iska caadiga uu yahay u yaraan toban bayd ayaan akhrin doonnaa toban bayd iyo wax ku dhow hadduu adkaadana dee intaynala gaadho ayuu noqon doonaa insha allahu tacaala wixii tabarayna macnihii inaan furfurno ayaan isku dayi doonno in sheegno su'aalna way furan tahay ciddii dooni inay wax weydiiso cashirkii lasoo dhaafay iyo kan markaa la aqrinayo ku aan la gaarin in la isweydiiyaa laa yajuus wax bannaan ma aha waxaa la yidhaahdaa qoladii minhaajka akhrisan jirtay ninka aqrinayo minhaaj kamaa saya'tii hadduu yidhaahdo imaamu nawowi fi lminhaaj ninka aqrinayay ku jiiftaa ma garanay waxaa imaan doono talow muxuu yahay inay ku adkaataa laga yaaba kamaa sabaqa hadduu yidhaahdana ardaygay haysataa waxaa lasoo dhaafi muxuu yahay marka wax kamaa sayaatii noqonayo su'aasha kuma jiro laakiin insha allahu tacaala cashirka markaa aan joogno iyo wixii aan soo dhaafnay wixii su'aalaada maftuux wey waa furan yahay cidda su'aalaha ay u furan tahayna anaa ka mid oo waa idin weydiin doonaa insha allahu tacaala qaala muxamadun huwa bnu maalikin axmadu rabillaha khayra maalikin musaliyan cala alnabiyi almustafaa wa aalihi almustakmiliina asharafa wa astaciinu allaha fi alfiyah maqaasid alnaxwi biha maxwiya tuqaribu alaqsaa bilafdin muujazin wa tabsutu albadla biwacdin munjazin wa taqtadii ridan bigayri suktin faa'iqatan alfiyata bni mucti wa huwa bisabqin xaa'izun tafdiila mustawjibun hanaa'iya aljamiila wallaahu yaqdii bihibaatin waafira lii walahu fii darajaati alaakhira manduumadani tala ahaan waxaa wanaagsan in la xifdiyo xifdiga waa ku sahlan tahay kumbayd wax badan ma ahan xifdin la yidhaahdo afgashi weeye weliba mar haddii la aqrinayo cashrkii lasoo aqriyaban wax hadduu xifdiyo waa u sahlan tahay haddii aad xifdisaa macnihiina aad fahamto waxaa kuu sahlanaani wuxuu ka hadlayay naxwe iyo sarfi maxfuud inay noqdaan oo aad xifdisnaato oo istidlaalkoodii iyo waxa laga hadlaya markiiba aad fahanto haddaadan xifdinin se qadrigii oo kaleu noqonayaayo hadal nadri oo kaleu noqonayaa kaalumaya nadmigana waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay waxaa ka mid ah xifdiga qaala muxamadun muxamed wuxuu yidhi huwa muxamedka ibnu maalikin ibnu maalik weeye axmedu rabbii rabbigay iyaan ku mahadin musanifka raxmat raxmatullaahi calayhi ee wuxuu ku bilaabay isaga inuu istacriifiyo manduumada ninka iska inuu sheego arrinkaasina wuxuu ka qayb qaadanay manduumadiisii in la qaabilo si fiican looga faa'iidaysto waayo nin jalaaladiisa iyo cilmigiisa iyo la yaqaano weeye manduumada uu tiriyey manduumo mufiidaa ah inay tahay ayaa la garanayaa dantaa ayuu ka leeyahay inuu is sheego oo sooma ahayn inuu yidhaahdo qultu hee qultu hadduu yidhaahdo cid walba qultu way dhihi kartaa waakee qultu ruuxa le lama garanayo waxaa tacriifka kaga wanaagsan ismigii calamka ahaa inuu sheego calamkii ayuu sheegay awowgiisu ku shuhroobayna wuu isu nisbeeyey oo huwa bnu maalikin isagu waa ina cabdullaahi cabdulaahigaasaa ina maalika maaligoo awowgiisaa lagu wada yaqaanay maaligaasi ayuu isu nisbeeyey qaala ficligaasi iyo wax alla wixii ka tasarufo masdarka qowl iyo tasarufaadkii carabiyada laba isticmaal buu ku leeyahay isticmaal waa bimacnaa danna wactaqad isticmaalna waa bimacnaa talafada danna wactaqada haddii uu noqdo laba mafcuulu bihi buu nasbinayaa naasikh buu ku yahay min akhwaati dannu ka mid yahay insha allahu tacaala baabu dannan ugu tegi doonnaa isagoo qolana ay shuruud u xirayaan qolana bilaa shardi ay ka dhigayaan waka tadunnu jcal taquulu in walii mustafhaman bihi walam yanfasil bimacnaa talafada haddii uu yahay hal mafcuulu nasbiyaa oo keli ah mafcuulkaana afar arrimood mid unbuu noqdaa jumluu noqdaa mufrad macnal jumladana wuu noqdaa mufrad mufrad kale ku tusinayo mufradkaa kalena macnihiisa uu jumlo yahayna wuu noqdaa waxaa kaluu noqdaa mufrad maqsuudun bilafdihi mufrad lafdigiisa loo qastay afartaasu mafcuulu bihi u qaataa qaaladan waxay mafcuulu bihi u qaadani jumlooyinka soo socday manduumada ay ka kooban tahay qaala muxamadun qaala faacilku waa muxamed huwa bnu maalikinna waa jumla muctariduu ku caddaynayo faacilku axmaduu rabbii laga bilaabo ilaa mandumada ay ka dhammaato fii maxalli nasbin mafcuulun bihi liqaalay mafcuulu bihi u tahay oo maquulun qool wey yacnii jumladaas alifiyada kunkaa bayd shatrigaas hore mooye oo qaala muxamedun huwa bnu maalikinta mooye alifiyada inteeda kale oo idil fii maxalli nasbin mafcuulun bihi bay taallaa qowlkaana nasbinayaayoo maquulul qool ay tahay waxaa jira marka laqsi laga sameeyo xaajaytukum macshara jamci nubala almucribiina mufradan wa jumala maa alfu beytin hayra shadrin nusibat biwatadin minha raqiitum ulcula watid waxaa la yidhaahdaa oo caruudiyiinta ay u yaqaanaan saddex xaraf oo mid uu reeban yahay mid ka reeban haddii uu yahay kan dhexda yaallo watad mafruuqay u yaqaanaan kan dambe hadduu reeban yahayna watad majmuucay u yaqaanaan qaala waa saddex xarafoo kan dhexda wuu reeban yahay watad marka ninkaa laqsiga samaynaya wuxuu leeyahay xaajaytukum waxaan idinku imtixaanay macshara jamci nubala qoladii caqliga lahay almucribiina mufradan wa jumalan mufrad iyo jumlaba icraabiye maa alfu beytin kun bayd maxay tahay hayra shatrin hal shatri mooye nusibat la nasbiyey kunkaa bayd biwatadin hal watid lagu nasbiye oo minhaa ka mida raqiitumuqaala muxamedunta wey alfiyada weeye fi maxalli nasbin baytaalla axmadu rabbii axmadu waxaan ku mahadini rabbii rabbigay yaan ku mahadini allaha allaan ku mahadini oo mafcuulka rabbiida ayuu beddel ka yahay khayra maalikin amdaxu waxaan ammaanayaa khayra maalikin mid wax mulkiyaakii u khayr badnaa ayaan ammaani khayra maalikinta ficli maxduuf ee lagu nasbiyo ficligaa maxduufkeena amdaxu la yidhaahdo sidaa ayaa fiican waayo nactiga maqduuca mar hadduu madxi u soo aroori jira ficlulmadxi in lagu nasbiye weeyaan bedel ma bannaano bedelku inuu tikraara cinda jumhuuri naxwiyiin lama ogola maadaama allahda ay bedel ahayd khayra maalikinta bedel labaad in laga dhiga ma aha nactina maba suuroobayo khayra maalikinta waa nakira rabbidiina macrifay ahayd macrifo iyo nakirana in la kala nactiyeyo laa yejuus musalliyan xaalaan ahay mid ku sallinaya cala nabiyi nabigaan ku sallinin nabigii almustafaa la doortay wa aalihi aalkiina waan ku sallini musalliyan xaalo weeyaan axmedu faacilkeeda ay xaalo ka tahay xaaladaana waxay u yaqaanaan xaala manwiya manwiya macnaheedana waxa weeye ilaah baan ku mahadinay waxaana niyeysanahay nabiga inaan ku salliyo sida ayay u waayo waxaan suuroobi karin isagoo nabiga ku salli isagoo eh, alla ku mahadinaya nabiga inuu ku salliyo mawridu salliga salliga meesha uu mari lahaa carabka weeyaane wuxuu ku mashquulsan yahay xamdi mar hadduu ku mashquulsan yahay hal maraan wada aqrinaya wax dhici kara maaha marka marka hore waana allaan ku mahadini waxaana niyeysnahay inaan salliyo oo nabiga aan ku salliyo xaala manwiya waxaasay u yaqaanaan muqaarinana qolaa ka dhigaya qaab kale ay u dhigayaan baabulxaal markaan marayna insha allahu tacala arki doona musalliyan xaalaan ahay mid ku sallinaya cala nabiyi nabiga nabigii almustafaa la doortay min asafwi ayaa laga keenay oo safwigana shayga khaaliska ahee la doortaye keyrkiisa ka fiican ayaa safwi la yidhaahdaa safa ayaa istafcala loo binayey iftacala loo binayaan ujeedaa tadii baa da loo bedela daatafti caalin rudda ifra mudbiqin fi daana wasad wadakir daanan baqii buu keeni doonaa almustafa la doortay wa aalihi aalkiina waan ku sallini aalkii almustakmiliina kaamiliinta ahaa asharafa fi sharafi sharaf dhexdii kaamiliin ku ahaa oo almustakmiliina siinta iyo taada zaa'id ka dhig bimacnaa kaamiliin buu noqoni asharafana nasculkhaafid ayuu ku nasboomi waxaa kaloo u bannaan almustakmiliinada siinta iyo taada lialab asharafana mafcuulun bihi ama tashbiiha bilmafcuuli bihi inaad ku nasbiso macnihiina wuxuu noqonayaa almustakmiliina kaamilnimo ka dalbayo u raadinaya asharafa sharaf ay ku kaamiloobaan sharafa shiinkoo la fadxiyo shiinka in la damiyaana waa la sheegay jamcu shariifin buu markaa noqonayaayo nacti labaad buu noqonay aalkii almustakbiliina kaamiliinta ahaa ashurafaa aalkii ashurafaa sharafta lahaa wa astaciinu ilaah ayaan kaalmo weydiisani fii alfiyatin fii nadmi alfiyatin qasiida kunbeed loo nisbeeya taxeeda dhexdeeda ayaan kaalmo uga weydiisani qasiidada oo maqaasidu naxwi jullu maqaasidi naxwi naxwaha maqaasidiisii intiisii waa weynay maxwiyatun maqaasidaa la koobay fiiha alfiyada lagu koobay yacnii waxaan nadminayaayoo ilaah kaalma aan uga weydiisani qasiide kun baydaa inuu rabbi iigu kaalmeeyo isla markaana aan doonayo qasiidadaa inaan ku jamciyo naxwada intii maqaasida ahayd ee muhimka ahayd inaan ku koobo sida ayuu u jeedaa istacaana ficliga calaa ku tacadiyaa fii tacadiyo wa aanahu alayh haddii istafcala loo bineeyo iyo hadduu ficliga mujaradkiisi yahay labadaba calaa buu ku tacadiyaa wa acaanahu calayhi qowmun aakharuuna iyo wix lamida ah. fiida wuxuu ugu tacadisiinayaa tadmiim wax la yidhaahdu samaynayaayoo istacaana ayaa wuxuu dimnisiinayaa macnaa astaqdir inuu ikarsiiyo ayaan ka dalbayaa istiqdaar ayaana fii ku tacadiyaa sidaa ayuuna ugu tacadisiinay fiida tadmiim waxa la yidhaahdana insha allahu tacaala baabu tacadi lficli wa luzuumuhu ayaan ku sheegi doonnaa wa astaciinu llaaha allan kaalmo weydiisanayo inuu i karsiiyo ayaan weydiisani fii alfiyatin alfun oo kun ah ayaa waxaa yuu nisbeeye alfiyatun ayuu ku nisbeeyey fii alfiyatin qasiida kunbayd loo nisbeeye taxeeda fii nadmi alfiyi ujeeda qasiida kunbayd loo nisbeeye taxeeda karsiinteedaan rabbi ka yaan ayaa wuxuu ku nactiyeeyey shan nacti oo isdaba taal isagoo ammaanayo in la akhristay inay ku habboon tahayna dadka u sheegayo si loo qaabilo qasiidada oo maqaasidu naxwi naxwaha maqaasidiisii oo dhan wixii naxwo looga qasdi jiro laga raadsan jiro oo dhan maxwiyatun maqaasidaa la koobay fiiha alfiyadaa lagu koobay maqaasidii naxwo looga qasdi jiro oo dhan ayaa dhexdeeda ku sugan hadalkaa laba meel ayaa laga bushin jaanib waxa weeye maqaasidu naxwi dhan muusan ku koobin musanifka raxmatullaahi calayh ee maqaasidii intii badnayd ayuu koobay waxoogaa maqaasid naxwa uusan sheeginna way jiraan sida iltiqaa'u saakineen iyo kama uusan hadlin hamsatulwasliga xarakada la saar hamsatulwasligu wuu ka hadlay laakiin xarakada la saaraya kama uusan hadlin waxyaaba waxaa jiraa yaryaruu ka tegay maqaasidu naxwi dhan muusan koobin dhanka waa laga bushin dan labaadna waa laga bushinayo marka uu sii dhammaynaya alifyada ayaa wuxuu dhihi doonaa wamaa bijamcihi cunaytu qad kamal nadman calaa jullilmuhimmaati ishtamal nadmi muhimmaadka inta waaweyn koobuu dhihi doonaa macnaha maqaasidu naxwi ma uusan wada koobinay intii waaweyneed ayuu koobay marka labadaa jaanib bushinta laga bushinaya idoo laga baxayo ayaa waxaa wanaagsan maqaasidu naxwi mudaaf in loo qadaro nadmigaa dambena la waafajinayo la yidhaahdo maqaasidu naxwi jullu maqaasidi naxwi naxwaha wixii looga qasdayay intiisi waa weynayd maxwiyatun la koobay bihaa fiiha alfiyada dhexdeeda lagu koobay alfiyada oo tuqaribu dhowayni al aqsaa macnihii foga ayay dhowayni bilafdin maca lafdin lafdi mici ayay ku dhowayni lafdiga oo muujazin la gaabiya nacti labaad weeye alfiyada min sifaatiha waxaa ka mid ah macnaha fog ayay soo dhowayni lafdiga ay u isticmaalayaay ku dhowaynina lafdi gaaban weeye lafdi yaroo gaaban oo markiiba aad xifdin kar ayaa waxay kugu soo dhowayni macno baciid ahaayo shuraax badan u baahnaan lahaa marka in la xifdiyo in la bartay munaasibku tahay alfiyada oo tuqaribu alaqsaa afcaalu tafdiil laysa calaa baabihi in la yidhaahdaa fiican waayo haddii afcaalu tafdiil laga dhigo macnihii wuxuu noqonayaa tuqaribu alaqsaa macnihii aadka u fogaa ayay soo dhoweyne hee kii aad u fogaa haddii ay soo dhowaysay kii fogaayeen aad u fogeen yaa soo dhowaynayaa kaasa marka waxaa fiican in la yidhaahdo alaqsaada sifa mushabbaha laga dhigo macnihiina uu noqdo macnaha fog aad ha u fogaado ama in yar ha fogaadee macnaha fogoo idil ayay soo dhowayni la yidhaahdo tuqaribu way dhowayne alaqsaa macnaha fog ayay dhowayne bilafdin lafdi ayay ku la gaabiyey wa tabsutu way fidini albadla wax ayay fidini biwacdin maca wacdin ballanqaad mici munjazin la oofiyey wa tabsutu lbadla wax bixin ayay iyo ballaarini yacni macaanida aad ka faa'iidaysani ayaa waxay tahay macaani aad u fara badan weliba iyadoo kuu ballanqaadayo macaanida inay ku siini kuuna oofini ayay ballanqaadka ku siini sidaa ayuu u jeedaa wa way waasicin iyo way ballaadhini albadla waxbixinta ayay ballaarini biwacdin maca wacdin ballanqaad micii ayay ballaarini ballanqaadka oo munjazin la oofiyey oo wax la garabmaraya aan ahayn wa way dalbi ridan raadi ahaanshay dalbi ridaha oo bikayri suktin cala kayrkeeda in laga raadi ahaado ayay dalbi rabbigeeday ka dalbi qaari a naftiisa aqrinayo inuu ka raadli ahaado iyo ruuxa baranaya ayay ka dalbi waayo ee imaamu shaatibi ullaahi calayhi alifyada marka uu sharxayo bilowkeeda bilowga muqadamada hore wuxuu ku yidhaahdaa kitaabkani dadka aqrisan doona oo fiirin doona kitaabkiisu u jeeda saddex dadkaas saddex mid un wey nin caalimoo faa'iida doona nin caalima ah, ugu yaqaana laakiin wax faa'iidaystuu doonaya kaa dartiisaabaan u fidiyuu leeyahay cilmiganoonu oonu qoray nin aalibu cilmin ah. cilmi dalbayo oo inuu wax faa'iidaysto doonayo isagu markaa dee inuu wax barto uun doonayo kaana waa kan talagalay inuu ka barto iyo aalibulhafawaat ceeba nin raadinayo oo nin doonayo inuu wax ceebeeyo kelia ah. kitaabkan fiiriya bal ninkan wax gafuu leeyahay inaad ku aragto hadhow aad dadka u sheegsheegtood faafiso oo aad tidhahdo ninkan waxba muusan aqoonine nin liitu ahaa ee kitaabkiisa wax la akhrista ma aha maalin hore safxada sadarka meesha waxaan ku arkay waxaasuu ku qoray kaasi war dhegbilg looma siiyu yidhaahdaa waayo warba kama hayo bini'aadamka maxalulkhata inuu yahay macsuumna inuusan jirin ilaa rususha mooye taasuusan war ka haynin qasadkiisa iyo ujeeddadiisana waxa weeyaan idaacatlhafawaat gefafka inuu dadka u sheego khalaas hebel maalin horeu gefe miyaad maqasheen maalin dhexdaana maalin kaleu khudbaynaya hal xarafuu faaciluu nasbiyey maalin kale intaas keli weeye qasadkiisa kaa marka damba lagama yeesho waa yahay marka wuxuu leeyahay ninka ee aalibka ahee dalbaya iyo ninka aqrinaya labadaba inay raadi ka noqdaan wixii hafawaadana intay tasxiixiyaan isla markaana ay u duceeyaan ninkii lahaa taasaa la yaqaanaa laakiin in hafawaad la faafiyo liidnaan iyo nacasnimo weeye madhab liita weye wa taqhtadii way dalbi ridan raadi ahaanshay dalbi ridaha oo bikayri sukhtin cara gayrkeeda oo raadi ahaansho mar haddii aad sheegtay sukhtiga xaggee ka imaanaya waxaa sugowdaa shay aad raadli ka tahay laakiin aad isleedahay sidan si ka fiicanaa jiri lahayd xataa intaasi waa inayan meesha ku jirin buu ujeedaa taqhtadii ridan bikayri sukhtin faaiqatan alfiya tabni mucdi tuqaribu wa tabsutu wa taqhtadii afcaasha faacilkooda waa damiir mustatir jaa'izu listitaar taqdiiruhu hiya wuxuuna u noqonayaa alifiyada hee alifiyada ma aha waxa samaynaya faacilka samaynaya xaqiiqa ahaan waa ninka alifiyada nadmiye sheekha weeye faacilkiiba wuxuu u tiiriyey ciddii lahayd cid aan ahayn isnaadu lficli ligayri man huwa lahu majaaz caqli ah weeyaan sababku ugu tiirinayana de iyadaa sababa dalabka iyo waxyaabaha laga faa'iidaysanaya iyadaa sabab u ah faaiqatan xaal ay tahay mid ka sarrayso alifiya tabni muci ina mucdi alifiyadiisay ka sarraysa yacnii wuxuu leeyahay sheekh ibnu mucdi la yidhahdo isaga ka horreeyey laakiin ay isku qarni ahaayeen oo ibnu mucdi wuxuu dhintay taariikhdu markay ahayd ayuu dhintay alfiyu lahaa alfiyadaasoo naxwe iyo sarfi sida alfiyadan oo kale imaamu maalikna wuu ka weynaayo asagaa kaga horreeyey marka wuxuu leeyahay ibnu mucdi alfiyadiisa taydaa ka fiican maxay kaga fiican tahay awalan ibnu mucti alifyadiisa laba baxar ayuu ka jamciyey oo hal baxar keli kumuusan nadminine laba baxar ayuu ku nadmiyey aaniyan axkaam ahaan iyo macnaha uu ka hadlayana tayadaa ka macno badan oo ka axkaam badan sidaa ayuu u jeedaa faaiqatan xalay faa'iqatan taqtadida faacilkeeda laga xaalayo waxaa kaloo bannaan faa'iqatin in la yidhaahdo alfiyada laga nacteeyo alfiyada oo faaiqatin saa'iqatun in la yidhaahdo mubtada loo qadaraana waa bannaan tahay alfawaa'id laa tatasaaxam baa la yidhahda faa'iidada isma cidhiiriso naxwo nin kugu qabsaday haddaad meel u weydo naxwadan aqoonin baa la yidhahdaa meelubaa la mariya faa'iqatan xaal ay tahay mid ka sarrayso alfiyata bni muci ibnu mucdi alfiyadiisay ka sarraysaa ibnu maaliga laftiisa suyuudi baa ka dambeeyey suyuudiga alfiyuu lahaa liannahaa qariibat lma'aakhidi ibnu maalik alfiyadiisa taydaa ka fiican kulaha maxaa dhacay qariibat lma'aakhidi weeyaanoo macnaheedaa durba la fahmi karaa alfiyatu ibnu maaligna waa adag tahay isaga laftii ajhuurin in la yidhaahdaa ka dambeeyey faaiqatan alfiyata suyuuiuyuudi alfiyadiisa taydaa ka saraysa marka biniaadamkuwa kaa kamaal allah iskale wahuwa bisabqin xaizun tafdiilan mustawjibun hanaa'iya aljamiila wa huwa ibnu mucti xaa'isun mid koobay weeye tafdiilan fadilad liiga fadila yuu koobay bisabqin bisababi sabqin horrayn iga horreeya darteeda ayuu ku koobay mustawjibun mid waajibsaday weeye hanaa'i aniga ammaantayda hanihii aljamiila ee wanaagsana yacnii wuxuu leeyahay ibnu mucti alifyadiisa alifyadayda ka fiican macnaheedu ma aha aniga inaan asaga ka fiicnahay taa ha u qaadani may asigaa iga fiican ibnu mucdi waa iga horreeyey ee hortayduu cilmiga bartay hortayduu ummadda u faa'iideeyey qarni ahaanna salafkii xaggiisu iga xigay ee ciddii kaa xigtay ee diin ku soo gaarsiisayna ducay kugu leedahay waaladiina jaa'uu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan hee mar hadduu iga horreeye iimaanka iiga horreeyey diinta barashadeeda iiga horreeyey ifaadada muslimiinta ugu faa'iideeyey wuu iga horreeyey alla ilahay waxaa waajib igu ah inaan ammaano oo si wanaagsan aan u sheego waayo khalafka waxaa ku waajibi salafku inay ammaanaan si wanaagsanna ay u sheegaan akhdadoodana ayan faafinin wanaaggoodana ay faafiyaan isla markaana qalbixumo ayan u qabin ayaa ku waajibi oo qalbigooda hilli ayan u gelinin mar hadday sida tahay ibnunucdi waa iga horreeyey inaan ammaanaana waajib bay igu tahay kamana fiicni sidaa ayuu u jeeda qola waxay yidhahdeen wahuwa mubtada weeye xaaizuna khabar weeyaan bisabqin jaara majuurka xaa'isku ku tacalluqi waxaa jira qaacida qaaciida bulaqada ay isticmaalaan bayaaniyiintu ay yidhaahdaan taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu lxasr shay in la dibdhigo munaasib u ahaan lahaa haddii lasoo hormariyo xasri buu faa'iideeyaa laazim maaha laakiin xasri inuu faa'iideeyaa dhici karta bisardin jaara majruurka mar hadduu soo hormariya caamilkii ku camalfali lahaa ee xaaizun uu ka soo hormariyey macnihii wuxuu noqonayaa ibnu mucdi waa iga fiican yahay oo horrayntu iga horreeye keliyuu iiga fiican yahay cilmi cilmi iyo waxaas maaha qolaa waddada wa huwa ibnu mucdi xaa'isun mid koobay weeye bisabqin bisababi sabqin horeyn uu iga horreeyey sababkeeda wuxuu koobay tafdiilan fadilid laiga fadilayo waayo khalafka salafkaa ka fadli badan mustawjibun mid waajibsaday weeye hanaa'i aniga ammaantayda ayuu waajibsaday hanihii aljamiila ee wanaagsanaa wallaahu alle yaqdii wuu xukumayaa ha xukumu bihibaatin waxbixin iyo cadiyooyin hibaadka oo waafiratin dhammaystiran lii aniga ha ii xukumo iyo walahu ibnu mucdi hibaadka oo fii darajaati alaakhirati aakhira darajaadkeeda ku sugan yacnii wuxuu leeyahay ibnu mucdi maadaama uu iga horreeyey inaan u duceeyaa waajiba si wanaagsan inaan u sheegaa waajibah ilaah waxaan ka rajaynayaa aniga isagaba inuu cadiyooyin wanaagsan siiyo aakhirana nagu siiyo wallaahu alla yaqdii wuu xukumayaa bihibaatin cadiyooyin iyo waxbixin ayuu xukumi cadiyooyinka oo waafiratin dhammaystiran lii anigu ii xukumi iyo walahu ibnu mucdi hibaadka oo fii darajaati alaakhirati aakhira darajaadkeeda ku sugan hibaatin jamcu mu'anahu saalim waafilatin oo mufradu ka nactiyee jaa'is wey insha allahu tacaala baabunacti marka aan maraynaan arki doonnaa Eh, in la isdabamariyo haddii uu mancuudka ama mancuudka haddii uu yahay jamac jamc mudakar iyo mu'anath iyo wuxuu doona ha noqdo isla markaana maa la yacqil yahay nactigiisa in la ifraadiyaa bannaan in jamcu mu'anath lagu keeno jamcu mudakar in lagu keeno eh, beed baa jira lagu jamcin jiray jamcumuanai mima laysa yaqilu fii nucuutihi fi lisaani khaalis alcarabi yajuusu saaxib wujuuhun kulahaa sumicad wa kullu wajhin lahu mayl ilaa sababi fain nadarta ilaa lafdin jamacta idan jamcal mudakari yaada alfadli waladabi adigu ayaaman macduudaatin iyo ayaaman macduuda iyo amwaalukum latii jacala allaahu ama allaatii qira kale jacala allaahu waxaasoo idil ayaa qur'aan ku soo arooreetiyo kale weeye waa bannaantahay in la isdabamariyo waxay ku bushiyaan ducada waxay ahayd caamir uu ka dhigo asaga iyo ibnu mucdi keli ayuu isu duceeyey ummadda inuu u duceeyay ahayd dhammaan oo uu yidhaahdo sida ambiyada laga soo gaaray laa ambiyadu markay iyagu ducaystaan cidda u dhowna ay u duceeyaan haddana muminiintao dhan ayay u ducaynayeen sida nebiyullaahi nuuxda uu samaynayey sidoo kale inuu sameeyaa ficlada wallaahu yaqdii birida waraxma lii walahu walijamiici lumma hadduu dhihi lahaa ayaa fiicnaan lahayd ashbuuni baa sidaa yidhaahda wallaahu alla yaqdii wuu xukumayaa bihibaatin waxbixin waafiratin dhammaystiran lii aniga iyo walahu ibnu mucdi ayuu u xukumi hibaadka oo fii darajaati darajaatilaakhirati aakhira darajaadkeeda ku sugan wallahu aclam sal allah wslam